alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey qaybta makruuha ku saabsan baa inoogu dembeysay makruuhu waxa uu mashaayikhdu ku tacriifiyeen inuu yahay makruuh in la yidhaahdo luqa ahaan ka la jecel yahay waxa ku lidi ah kaasi waa macnihii lugawiga ahaa macnaha isilaaxigaana waxaa la yidhahdaa maa yaqtadi ahawaaba calaa tarkihi imtihaala lalciqaaba calaa ficlih waa kii keensada ajarsin ruuxa la ajar siiyo oo laga ajar siiyo oo lagu ajar siiyo calaa tarkihi tegista uu ka tegaayo laga ajar siiyo oo laga ajar siiyo tegista uu ka tegaayo laga ajar siiyo imtisaalan oo niyo ilaahay dartii ah oo ku dhaqan uu sharciga ku dhaqmayo uu uga jeedo sidaas uu uga tago ayaa markaa lagu ajar siinaya lalciqaaba calaa ficlih ciqaab aan keensanaynin calaa ficlihi samaynta uu sameeyey aan lagu ciqaabayn oo aan ciqaab u sababayn yanii inuu sameeye ciqaabi ka dhalan mayso oo dembi looga qori maayo laakiin inuu ka tegay oo imtisaal daraaddii uga tegey baa laga sawaabinaya laga ajar siinaya marka shay sunno kasta muqaabilkiisu wuxuu noqonayaa makruuh buu noqonaya oo sunnadii muqaabil waajib ka ahayd marka laga tago tegistaa laga tegey yani waxay noqonaysaa makruuh ila tegistii baa waxay ka dhigan ficil oo kale watarku ficlun fii saxiixi اlmadhabi yani saasoo kale yani taasoo kale waa la odhanayaa yani markaa eh, in sunnadii laga tago waa karaahiya waa la odhanaya ama waa khilaaf alawlaa waa la odhanaya ashyaada nahyiga tansiihe ku soo arooray ayay kaga sii caddahay sida nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay in qarbadka naaskiisa afka lagaga cabbo xadiis buu nebigu ku reebay sala allahu aleyh wasalam nahyigaana xaaraantinimayn loogama jeedo inaan xaaraantinimayn looga jeedinna waxaa ku tusinaya nebiga sala allahu alayh wasalam baa kaga cabbay marka ficilka uu nebigu sameeyey wuxuu ka leexinayaa xaaraannimadii buu nahyiga ka leexinaya ila taxriim baa u asal ahaa nahyige annahyu yaqtadii taxriim marka wuxuu noqonayaa in qarbadka naaskiisa afka lagaga cabbaa oo naaska afka la gashado sidaa lagu cabbaa inay tahay makruuh saa inay tahay haddana la odhan maayo nebigu sala allahu aleyh wasalam samaynta uu sameeyey waa marka karaahiy ahayd waayo isagu xukun sharciyuu caddaynayay waajibka caddaynta uu caddaynayaana xukunka sharciga caddaynta uu caddaynayaana waa mid waajiba marka waajib buu gudanayay warubama yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kanahyi can an yushraba min fami lqirab yani isagu wuxuu ku dhaqmayey balliq maa unzila ilayka min rabbik marka tabliiq buu samaynaya tabliiqaasina waa waajib marka idan wuxuu noqonayaa isaga qurbay u ahayd shay waajiba ayuu gudanayey makruuh isaga nisbadiisa uma ahayn waayo bayaankii sharciga ahaa ayuu ficilkan ku samaynayo ku caddaynayey culamada qaarkood way kala farqiyaan sunnaha tegista laga tegayo sunnadii muqaabilulwaajib waajibka ahayd iyo shayga nahyi tansiihi ku soo arooray kala farqiyaan markaasay midna waxay ka cabiraan makruuh midna waxay ka cabiraan khilaaf alawlaa ta sunnada in laga tago oo kale ee muqaabilka u ah ee aan nahyi gaari ku soo aroorin waxay taasoo kale yidhaaheen waa khilaafu alawlaa tii nahyi tanziihi ku soo aroorayna waxay yidhaahdaan waa makruuh ama waa nahyi tanziiha calaa kulli xaal waa qariib waa isku dhowda wakhtiyada qaarkood waxaa dhacda aqwaasha culammada khaasatan a'immadii hore oo kale inay lafdiga karaaha isticmaalaan iyagoo taxriim uga jeeda sida imaamu shaafici ka soo aroortay sida inuu yidhi akrahu an yucadama makhluuqu xataa yujcala qabruhu masjida makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu min annaas karaahada wuxuu uga jeedaa karaahatu taxriim waxaana laga garanayaa inuu karaahatu taxriim uga jeedo tacliilka wuu ku tacliiliyey oo wuxuu idhi waxaan karahiyaysanayaa in makhluuq la weyneeyo ilaa qabrigiisa masjid laga dhigto waxaan sidaa u karaahiyaysanayaa fitno aan isaga uga baqaayo iyo dadka kale ee ka dambeeya fitno aan uga baqayo fitnada uu ka baqayaana waa shirki dee wixii shirki inuu sababo looga baqayaana in la yidhaha waa karaahatu tansiih buu imaam shaafici u jeedaa waa arrin aan sax ahayn waa midda kale masaajid in laga dul dhiso xabaalaha dee waxaa ku soo arooray waciid shadiid oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu tilmaamay cidda samaysa inuu nacdalay marka maadaamay sidaas tahay karaahada wuxuu uga jeedaa karaahatu taxriim buu uga jeeda waxaa kaloo ka mid ah hadalka imaam axmed uu yidhi akrahu mutcata الnisa wالsalaaةa fi اlmaqaabir waxaan karaahiyaysanayaa buu idhi mutcata الnisa yani meher shardiga iyo salaadaha xabaalaha lagu tukado salaada xabaalaha lagu tukado labada mid walbana sida la yaqaano madhabta imaam axmed yani waxa wey waa shay muxaram ku ah bale mutcat anisa yani madaahibta dhammaantood agtooda xaaraan bay ka tahay zallo laga soo naqliyey yani caalim min culamaaءi الصaxaaba marka laga reebo inta kale agtooda waxay ka tahay markaa xaaraan saxaabigaasna waxaa la yidhahda wuu ka noqday markii dambe haddana lafdiga karaahu ka cabira asalaata fi lmaqaabirna madhabta imaam axmed waxaa lagu yaqaanaa in agtooda ay muxaram ka tahay iyagoo axaadiista deliishanaya maana qowl صaxiixa marka karaaho wuxuu imaam axmed uga jeeday taxriimku uga jeeday karaahatu taxriim marka mutaqadimiinta waa ku badnayd lafdiga karaha intay cabiraan inay taxriim uga jeedaan marmarka qaarkoodna waa dhici jirtay iyagaan taxriim ka wadin inay isticmaalaan sida imaam axmed laga soo naqliyo inuu yidhi akrahu idmaan اlaxmi wاlkhubز alkibaar waxaan karaahiyaysanayaa buu yidhi hilibka cunitaanka la cunaayo in la daa'imo oo mar walba hilibun la yska cuno karaahadaa wuxuu uga jeedaa karaahatu tanziih buu uga jeedaa waayo waa shay xalaala in hilib la daliil xaaraantinimaynaya ma jiro marka almuhim mid walba saasay udhici jirtay laakiin waxa u haalib ahayd inay karaahada u isticmaali jireen taxriimka baa a'immadii mutaqadimiinta ahayd haalib u ahayd nusuustana waa dhacday mid walba inay ugu soo arortay iyadoo tanziih nusuusta ugu soo aroortay waxaa ka mid a ah, inii akrahu an adkura allaha ila calaa طuhurin waxaan karaahiyeysanayaa inaan ilaahay xuso xaalaan dahaaro ku suganahay mooyaane yani taxriim loogama jeedo karahadaas almubaax mashaayikhdu waxay yidhahdeen raximana allah wayaahum almubaaxu luqatan kulu maa laa maanica duunahu mubaaxu luqada gudaheeda kulu maa laa maanica duunahu waa wax kasta oo wax kuu diidaya aanu ka sokayn kamaa qiila sidii la yidhi walaqad abaxna maa xamayta walaa mubiixa lima xamayna shaacirkii cabiid ibnulabras la odhan jiray uu yidhi walaqad abaxna ilaahay baan ku dhaartaye xaqiiqe e waa bannaynay oo waa ibaaxaynay maa xamayta wixii markaa aad ilaalisay ama aad seero ka dhigtay walaa mubiixa limaa xamayna cid bannaynaysaa ma jirto annagu waxaannu seero ka dhignay marka ibaaxada markaa wuxuu uga jeeday macnihii luqawiga ahaa buuga jeeda marka macnaha luqawiga laba macnaa loo isticmaalaa alidni waa loo isticmaalaa shay la fasaxo waana macnaha ay mashaayikhdu sheegeen macno labaadna waa loo isticmaalaayo yani faafinta shay la faafiyo isagana waa loo isticmaalaa oo shaa'ica laga dhigo sida laa abuuxu bixubi basna yani markuu yidhi oo kale markaysaga qaa'ilkii ama shaacirkii wuxuu u jeedaa yani sirtaa ma faafinayo wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa maa kaana alkhitaabu fiihi waa kuu noqdo khitaabku yani gudihiisa layskula khitaabaya bitakhyiiri dooransiin mid ku sugan bayna alficli waatarki samaynta iyo tegista la kala dooransiinayo falam yusab lama sawaabin oo lama ajar siin calaa ficlihi samaynta la samaynaayo lagama sawaabin walam yucaaqab laguma ciqaabin calaa tarkii tegista laga tegayana laguma ciqaabin oo bimacnaa shayga in la sameeyo ajar ruuxii lagu siin maayo daat ahaantiis lagumana ciqaabayo tegista laga tegayo kalakli wاnnawmi wاliqtisaali litabarudi waa sida cunitaanka iyo wاnnawmi hurdada wاliqtisaali iyo sida maydhashada litabarudi qabowsi loo maydho wamaxilu daalika ama wamaxalu daalika labadu waa bannaan tahay maxal iyo maxil oo marka hore xalla yaxillu iyo xalla yaxullu labadaba markaysaga ay leedahay saas wa maxalu dalika madkuurkaa la soo sheegay ee makaanku ku sugan yahay ama meesha uu ku sugan yahay maa lam tadkhulhu anniya ibaaxadaas caynkaas ahi meeshay ku sugan tahay waa intaynay niya gelin fain nawaa bilmubaaxi khayran hadduu mubaaxii khayr u niyoodo kaana lahu bihi ajrun waxaa ugu sugnaanaya ajar baa ugu sugnaanaya waxay culammadu tilmaameen mubaax waxaa la yidhaahdaa waa wixii samaynta la samaynaayo iyo tegista laga tegaayo ee layna kala dooransiiyey oo in la sameeyo iyo in laga tagaa ma kala dooroona oo ma kala mudna ee labada daraf waa sawaa waa siman yihiin in la sameeyo iyo in laga tagaa waa siman yihin kaas baa waxaa la yidhahdaa mubaax baa la yidhahdaa marka amar gaar ahaan ugu soo arooray oo sidiisa loo amrayo iyo nahyi gaar ahaan ugu soo arooray midnaba ma jiro ama amar hadduu soo arooray amarku waa amar ibaaxa looga jeedo ee amar ficilka la samaynayo inuu raajix ka yahay tegista laga tegaayo looga jeeda maaha ee waa lilibaaxa kaasaa waxaa la yidhaahdaa mubaax baa la yidhahdaa mubaax marka leeyahayna waxa uu mubaax u yahay waa daat ahaantiis laakiin shaygii mubaaxa waxaa dhici karta wasiilo inuu u noqdo shay waajiba ama shay sunno ah ama shay xaaraan ah oo dabeedna axkaamtiisa u qaato oo wuxuu wasiilada u yahay uu la xukum noqdo oo haddii shaygii mubaaxa asaalatan ahaa waajib uu wasiilo u noqdo oo waajibku ku xidhan yahay oo si kale waajibka aanu ruuxaasi ku samayn karayn inuu mubaaxa la yimaado mooyaane wuxuu noqonayaa marka mubaaxaas isaga nisbadiisa wuxuu noqonayaa waajib waxa uu wasiilada u yahay ee waddada u yahay buu la xukum noqonaya oo taabicu noqonaya hadduu markaa xaaraani ku xidhantana waa saas ilaag oo wasiilo xaaraan u noqdo waxaa la odhanayaa markaana wuxuu noqonayaa marka midaan bannaanayn daat ahaantiisa loo xaaraantinimayn maaye wasiilada uu xaaraanta u noqday baa la xaaraantinimanaya yani saasay noqonaysa marka ashyaa mubaaxa ayaa waxaa dhici karta in ruuxii laga sawaabiyo maadaama wasiile u yahay shay markaysaga waxaan waajib ah niyadii waajibkaa in la xasiliyo daraaddeedna loola imanayo ashyaada uu sheikhu mihaaliyeyna saasoo kale ay oo hurdadii asal ahaan waa iska mubaax laakiin hurdadii haddii ruuxi markaa caafimaadkiisii ay waxyeelayso tegistuu ka tegey oo waajibaadkiina aanu gudan karaynin xaalka caynkaasa inuu seexdaa waxay ku noqonaysaa yani waajib bay ku noqonaysa lianlaa yadura nafsa si naftiisa u dhibin laa darara walaa diraara iyo si uu markaa waajibaadka u xasiliyo ula yimaado hadhow maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun siday culammadu yidhahdaan haddii hurdadii ay keensanayso waajib inuu ka tago xaalka noocaasoo kalea waxay noqonaysaa muxaram oo midaan bannaanayn bay noqonaysa laysa fi nawmi tafriid inama tafriidu fi lyaqada waxaa loo jeedaa waa marka asal ahaanteeda laakiin wakhtigii salaadoo soo dhow oo haalibu danniga ay tahay inaanu u toosaynin seexashada uu ka seexanayo xaalka noocaasa wuxuu noqonaya mid ku dembaabaya asim buu ku noqonaya mar hadduu haalibu danni ay tahay inaan u kacayn wakhtigii salaaduna dhow yahy waxaan odhanaya ka seexanin marka ashyaadii mubaaxaadka ahaa hadii loo niyeeyo yanii in taacadii loogu xoog yeelanayo si nashaad loogu helo ama xoog iyo tamar loogu helo xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa yani shay qurba'a buu noqonaya ruuxii laga sawaabinayo saaxibu zubad waa ka odhanaya wakhusa ma yubaaxu biistiwaa'i alficli wاtarki calى الsawaa'i lakin ida nawaa biaklihi اlquwa liطaacati اllahi lahu ma qad nawaa yani waxaad ku gaar yeeshaa shaygii la ibaaxeeyey in la sameeyo iyo in laga taga inay siman yihiin oo isku mid ay yihiin ayna kala doorroonayn laakiin taasi waxay tahay waa haddii yani markaa asal ahaanteeda ayay ku saabsantahay ha yeeshee hadduu niyeeyo laakiin idaa nawaa biaklihi alquwa liطaacati illaahi lahu ma qad nawa hadduu cunitaankiisa uu wax cunaayo u niyeeyey inuu taacada ilaahay xoog ugu yeesho iyo tamar uu ku sameeyo wuxuu niyeeyuu yeelanaya yani waa laga ajar siinaya marka mubaaxii almubaax waa la yidhaahdaa aljaa'iz waa la yidhaahdaa alxalaal waa la yidhaahdaa alma'duun waa la yidhaahdaa asmaadaasi dhammaan waa lagu iطlaaqa waxaa loo qaybiyaa ibaaxadii laba qaybood ibaaxa sharciya iyo ibaaxa asliya shay sharci ahaan loo ibaaxeeyey iyo shay asal ahaan loo ibaaxeeyo ibaaxadiisu asli ay tahay bimacnaa bara asliya ama ibaaxa caqliyana waa ka cabiraan ibaaxada asliyada ama caqliyada ah waxaa looga jeedaa shaygii marka hore deliil xaaraantinimaynaya aanu soo aroorin oo asalkii iskaga sugan shayguna aanu cibaado ahaynee mucaamalo yahay waxaa la odhanaya waa ibaaxa asliya la odhanaya asalkii ibaaxadu iskaga sugayey wma min albara'ati alasliya qad ukhidat falaysat isharciya saaxilmaraaqi waa ka odhanaya bara'ada asligaa wixii laga soo qaatay iyadu noqon mayso tii sharciga ahayd noqon mayso ibaaxa asliya ama caqliyay noqonaysa marka ibaaxada sharciyadu waa miduu khitaab ku sugan yahay ibaaxada si asliyadu caqligaa lagu garanayaa shaygaa haddaan la xaaraantinimayn mucaamalana uu yahay waa ashyaa cibaadaada aanu ahayn inuu asalkii bannaanaanshaha iskaga sugan yahay taasaa ibaaxa asliya lo odhanaya baraa'a asliya waa laga cabiraa ibaaxa asliya waa laga cabiraa ibaaxa caqliya waa laga cabiraa istisxaabu alcadam alasli xataa waa la yidhaahdaa asmaada dhammaan waa lagu iطlaaqa furuuqda udhaxaysa waxaa ka mid ah ibaaxada asliyada ah haddii waxa weeye uu soo arooro khitaab xukunkii asalka rafcinaya oo bara'adii asliga ka naqlinaya oo xaaraantinimaynaya shaygaas uu soo arooro la odhan maayo ibaaxadii asliyada ahayd baa la nasakhay laodhan maayo oo naskhigu waa xukun horeoo khitaab ku sugnaaday uu ku sugan yahay baa khitaabka dambe ka daba yimi rafcinaya oo nasakhaya laakiin ibaaxada sharciyada ah haddii deliil dambe uu yimaado shayga ibaaxada sharciyadaa la sharciyeeyey oo la ibaaxeeyey deliilkaa dambe oo ibaaxada sharciyada ah rafcinaya oo meesha ka saarayo shaygii xaaraantinimaynaya la helo waxaa la odhanayaa xukunkaa hore waa la nasakh furuuqda udhaxaysa ka midta waagii hore waxaa soo arooray daliil ibaaxaynayaa soo arooray oo nebigaa idmay markii dambena waa xaaraantinimeeyey marka waxaa la odhanayaa mutcatu nisa xukunkeedu waa mansuukh waa la nasakhay saasaa la odhanaya laakiin shaygii markii horeba daliil ibaaxaynaya oo isaga sheegaya aanu soo aroorin dabeedna la xaaraantinimeeyey la odhan maayo yani tii hore marka waxa waa mansuukha la odhan maayo farqiyada kale ku sugan waxaa ka mid a mas'ale uu baraarujiyey alcallaama axmed maxamed shaakir oo wuxuu yidhi ibaaxada asliyada ah iyo ibaaxada sharciyada ah furuuqda u dhaxaysa waxaa ka mid a ibaaxada asliyada ah xaakimka ama imaamku waa ku tasarufi karaa calaa xasabi almaslaxa oo wuu mancin karaa laakiin ibaaxadii sharciyada ahayd kuma tasarufi karo ma mancin karo calaa sabiili mihaal raggu inay guursadaan yani dhowr dumara sida laba dumara ama saddex dumara ama afar dumara inay guursadaan hadday markaa is yidhaahdaan waa cadaalad samaynaysaan waa arrin xalaaloo nasan baa loo sheegay ibaaxadiisu asliya maaha waa sharciyo sidaas aawadeed xaakim ama madaxweyne ma mancin karo ama boqor oo ma odhan karo maadaama dhowrkan dumarka in la guursadaa min qismilmubaax ay ka mid ahayd qaraar baan soo saaray odhanaya yaan markaa ninnaba ka badin xabad qura oo tacadud wax la yaan lala iman mas'aladaa wuxuu ku sheegayaa tacliiqaadka uu ku leeyahay musnadka imaam axmed ayuu ku sheegaya waxaanu odhanayaa bacdibaa waxay u deliishadeen inay mubaax markii horeba ahayd markaa saas aawoodee mancin karo marka wuxuu leeyahay way kala duwan tahay oo tani waxa weeye nasan baa loo xalaaleeyey maadaama nas loo xalaaleeyo ibaaxo sharciye aad tahay xaakim mancin karaa ma jiro waayo waxay noqonaysaa yani markaa shaygu ilaahay xalaaleeyey in la mancinaayo marka shabah waxay ku leedahay taxriim la xaaraantinimaynayo wuxuu ilaahay xalaaleeyey laakiin waxyaalihii ibaaxa asliya ah hadday maslaxo ula muuqato xaakimkii waa mancin karaa calaa sabiili mihaal wadooyinka marka la maraayo gaadhigu inuu xagga midig maro iyo inuu xagga bidix maro geestuu doonaba ha u socdee mid nas ku soo arooray maaha waa ibaaxa asliya laakiin si uu nafaha u badbaadiyo iyo hantida dadka hadduu xaakimku markaa uu yidhaahdo ama madaxdu ay yidhaahdaan haadkaasaa kala leedihiin oo gaadhigu hadduu xaggaa ka yimaadana yani geestu ka yimaadaba gaadhigu waa inuu midigta maraa geesta midig waa inuu maraa ama cagsiga uu yidhaahdo oo xeer caama uu sidaa ku soo saaro yani tan noocaasoo kale ah manciga uu mid diiday midna amray waa lagu raacaya waa lagu ateecaya waayo ibaaxadu markii hore ibaaxa asliya ahayd arrinkanna waxa weye calaa xasabi almaslaxa weeyaanoo yani mafaasid baa la baajinayaayo dadka xoolahoodii iyo nafahoodii baa loo baajinayaa maadaama la yidhi yani halkaa kala mara si aydaan isu duqaynin oo kanna xaggaasaad leedahay kanna xaggan kale aad leedahay midowna ka kale markaysaga haadkiisa ha qaadan oo marin ta noocaasoo kalea waxay noqonaysaa in lagu aeeco marka labada masalo midna waa ibaaxa asliya midna waa ibaaxa sharciya horeynu uga soo warannay waxaa loogu daray eh, ibaaxada qaybta yani axkaamta takliifiga loogu daray hore inuga soo hadallay ku noqon mayno waxyaalaha lagu garan karo ibaaxada waxaa ka mid a ah ibaaxada asliyada nusuusta waxay ka cabirtaa cafi oo kale ka cabirtaa cafi haddaad nusuusta ku aragto waxaa loo jeedaa bimacnaa alibaaxa alasliya loo jeeda laa tas'alu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazl اlqur'aanu tubda lakum mawdica suuraة اlmaa'ida ku soo arooray cafa allahu canha waxaa loo jeedaa bimacnaa ibaaxa asliya loo jeeda cafa allahu canha waxaa la mida xadiiskii ku soo arooray wma sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum ahlucilmiga qaarkoodna xadiiska waa taxsiiniyeenoo waxay waa sanadkiisu waa xasan wuxuu ka aamusay ilaahay fahuwa mima cafaa lakum xadiiska kale daara qudnina wuxuu sheegay wasakata can ashyaa raxmatan lakum hayra nisyaani falaa tabxasu canh marka almuhim cafwiga waxaa looga jeedaa bimacna alibaaxati alasliya ayaa loo jeeda ibaaxada sharcigaa ah waxa laga qaato waxaa ka mida ah ereyga xalaal ama ixlaal waa laydin xalaaleeyey ama arrinkaasi waa xalaal waxaa la mida ah idniga waxaa la mida in laha laa xaraj yani haaliban mar marka qaarkood shay sunno a tegista laga tegaayo waa la yidhahdaa laa xaraj laakiin haddii la yidhaahdo laa xaraj waxa u haaliba in ibaaxada laga wado oo looga jeedo waxaa ka mid a siyaqa yani ku tusinaya xalaalnimada siday culamo badani ka qaataan alamru bacda alxadri haaliban yani ashyaadaas waxay ka mid tahay waxyaalaha laga deliishado ibaaxada ayay ka mid tahay aqsaamu alxukmi alwadciyi xukunka wadciga qaybihiisa ayay halkana mashaayikhdu kaga hadlayaan asababu asababu fi lugati maa tuwusila bihi ilaa hayri waxaa lagu yidhahdaa luqada gudaheeda maa tuwusila bihi kii lagu gaadhay baa la yidhaahdaa ilaa hayrihi yani wax kale lagu gaadhay waa macnihii luqawiga ahaa shaygii shay kale ku gaadhsiiya waxaa la yidhaahdaa sabab baa la yidhahdaa saas aawadeed luqada carbeed xadhig oo kale waxaa la yidhahdaa sabab baa la yidhahdaa falyamdud bisababin ila asamaa'i uma lyaqطac falyandur hal yudhibanna kayduhu ma yakiid aayaddaasoo kale bisabab waxaa looga jeedaa xadhigga ayaa loo jeedaa waayo saqafkii baa lagu gaadhayaayoo saqafkaa lagu soo xidhanaya ya marka shaygii shay kale lagu gaadho ama ku gaadhsiiyaba sabab waa la yidhahdaa marka waxyaalaha macnawigaa xataa lafteeda xisigay u badan tahay marka hore waxyaalaha macnawiga ah ee wax isku xidhana sabab waa la yidhahdaa وتقطعت بهم الأسباab أy الmawadة jacayladii baa ka go'ay baa loo jeeda saab waxaa loo jeedaa almawadda jacaylkii baa loo jeeda waayo jacaylku yani wuxuu gaadhsiinayaa in la isxidhiidhiyo ayuu gaadhsiinaya wasilaaxan sida heshiiska lagu yahayna maa yalzamu min wujuudihi اlwujuudu waa wuxuu ka laasimo oo ka dhasho min wujuudihi joogitaankiisa alwujuudu joogitaan ka dhasho wa min cadamihi alcadamu waayitaankiisana waayitaan ka dhasho lidaatihi daat ahaantiisa yacni markaa daraaddeed oo aan wax kale la milicsanoo la eegin ayaa haddii isaga la waayo wax in la waayayo laga qaadanaya musababkii la waayoy haddii isaga la helona yani musababkii in la helaan ka zawaali shamsi waa sida qoraxdu markaa inay iilatay oo samada bartankeeda ay ka iilatay fa innahu sababun fii wujuubi salaati aduhri waayo zawaalku wuxuu ahaaday samada bartankeeda inay qoraxdu ka oo xagga dhicitaanka u iilataa sabab weeyi fi wujuubi salaati duhri salaada duhr inay waajib tahay oo ay markaa waajibtay ayuu sabab u yahay wa ka malki nisaabi iyo sida markaa hanashada markaa waxa weeye nisaab la hantiyo kale weeyi xoolo seka goys ah fa innahu sababun fi wujubi azakaa waa sabab weeye zakadu inay waajibto ayuu sabab u ahaaday ama sababtaas oo ku sugan sababtaas oo ku sugan fii wujuubi الzaka wa kal walaai waa sida walaaga weeyi walaagu waa casabo dhex maraysa ruuxii wax xoreeyey iyo cidduu xoreeyey casabadaas ama qaraabanimadaas ka dhaxaynaysa ee xorayntu keensatay ayaa walaa' la yidhaahdaa alwalaa'u luxmatu ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuuhabu waa tii xadiiska ku soo aroortay marka waa cusuubatun bayna almuctaqi waalmuctiqi wanasabi waa sida nasabkoo kale iyo walaaga fi lmiraasi yani xaalay labaduba ku sugan yihiin dhaxalka gudihiisa ay ku sugan yihiin oo waa sabab la ysku dhaxlo waxay mashaayikhdu sheegeen isilaax ahaan sabab waxaa lagu tacriifiyaa inuu yahay maa yalzamu min wujuudihi lwujuud waa shayga helitaankiisa wax kale in la helaa uu ka dhalanayo o ka laazimayo isaga la helyaaba wax kalaa la helaya waayitaankiisana waayitaan baa ka dhalanaya isaga la waayaa wax kale in la waayay baa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa lidaatihi daata ahaantiisa keliya marka loo eegaayo oo aan wax kale la milicsanin ayaa waayitaanka isaga la waayey waayitaan ka dhalanaya helitaanka isaga la helayna helitaan ka dhalanaya tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida salaadii duhur waajibitaanka ay waajibaysaa waxay ku xidhan tahay in qoraxdii samada bartankeeda ay ka iilatay marka in samada bartankeeda ay ka iilato waa sabab marka sababtaa la helo waxaa la helayaa wujuubkii salaaddii duhur baa xasilaya qoraxdii haddii ay dhacdo waxay sabab u tahay liwujuubi salaati almaqrib salaaddii maqhrib inay waajibtay haddaynay dhicin salaaddii maqhrib ma waajibin marka yelzamu min wujuudihi اlwujuud helitaanka sababkaa la helo wujuud baa ka laazimaya waayitaankiisana waayitaan baa ka laazimaya lidaatihi waxaa loo jeedaa daatada sababkoo keliya in la eego ayaa cadamkiisii cadam ka dhalanaya wa kadalika wujuudkiisii wujuud ka dhalanaya yani waa dhici kartaa yani wax kale xagga wujuudkoo kale in wax kale iyo shuruudo kale ku sii yaro xidhnaato laakiin marka la waayo waa in la waayaa yani musababkiina waa in la waaya waa ka malki nisaab buu yidhi xoolo sekagoysa haddii la hantiyo zaka inay waajibaysaa waa imanaysa laakiin shuruud kale in lagu sii xodhaa waa dhacda oo sababkay waxay yidhahdaa mar waxaa loo isticmaalaa sababkii kaamilka ahaa ee dhammayska tiran marna sabab naaqisaa loo jeedaayo yacni shardi oo kale wax ka dhiban yahay ya oo inuu xasilo wujuudkii markaa shuruud bay ku xidhan tahay oo shardiyadii qaar baa dhiman sabab in lagu ilaaqo waa dhacdaa waa ka sabab aladii yani takhallafa sharduhu waa malki nisaab oo kale xawalanulxawl oo kale ayaa markaysagaa dee shardi noqonaya marka waa shardun fi sabab baa la odhanaya marna waxa weeye mid kaamil oo dhammaystirmay ayaa markaa lagu iطlaaqaya sababkii fainahu sabab fi wujubi الzaka wa kalwalaa'i wالnasabi fi اlmiiraas waa dhici kartaa maanic diidaya wujuudkii dhaxalka in la helo walaa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima marka wujuudkiisa wujuud waa ka dhalan lahaaye laakiin maanic baa meeshii qumay oo yaalla oo ikhtilaafu diin ah marka nasabkii ama walaagii ha yaalle dhaxalkii ma imanayo liajli maanic maanica baajiyey waa saas wey asharطu ka labaadee axkaamta xukumka wadciga ah, qaybihiisa ka midkii waa shardiga asharطu lugatan shardigu luqada gudaheeda waaxidu shuruui shuruud markaa waaxidkeedii weeyi jamacina waa shuruud ma'khuudun min asharaطi sharad baa laga soo qaatay bitaxriiki la xarakeeyo sharad la yidhaahdo oo la kordhigo waaxid alashraad waa waaxidu mi idin qoray mise waaxidu wuxuu waawi ka tegey ma jiraan kulli xaal mufradku wuxuu markaa leeyahay shardi iyo sharad markaa midba mid baa lagu jamciyaa oo sharad marka la yidhaahdo ashraad baa lagu jamciyaa shardi marka la yidhaahdana oo ra'du reeban tahayna shuruud baa lagu jamciya yani saasaa markaa kutubta luqadu ay qorayaan asharطu ilzaamu shayi waltizaamuhu fi lbayci wa naxwih shari waxaa la yahaa in la laazimiyo iyo in lusuumkiisa la aqbalo bayca iyo waxa la midkaaba lagu aqbalo inuu shaygaasi laazim yahay wa yujmacu calaa shuruuطi baa lagu jamciyaa washaraطu bitaxriiki alcalaamatu sharadna xarakayn isagoo ku sugan ama xaaluu ku sugan yahay alcalaamatu weeye wayujmacu calaa ashraaa ashraad baana lagu jamciyaa taa sharadka ah qaala allahu tacaala faqad jaaa ashraauha waa jamcu shara laakiin ma arag shardi oo ashraad lagu jamcinayo waaxid alashraadi ashraad midhkiisii weeyi waa sharaun ashraad nuskhadda markaa waaxidu keliya qoraysee waa waaxidu aanan qoraynin ayaa markaa saxan waalmuraadu bihi alcalaama waxaa looga jeedaana waa calaamadda laakiin marka shara la yidhaahdo ay calaamada tahay marka shari la yidhaahdana ilzaamka shay la laazimiyo ama la iltizaamo oo la aqbalo iltizaamku waxa weeye shaygii baa luzuumkiisii la aqbalaya oo leeyaha waa waajib waa saas wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna maa yalzamu min cadamihi alcadamu waa wuxuu ka dhalanayo ka laazimayo min cadamihi isaga waayitaankiisa alcadamu waayitaan ka dhalanayo walaa yalzamu aanu ka dhalanayn oo ka laasimayn min wujuudihi isaga joogitaankiisa wujuudun joogitaan aanu ka dhalanayn wax kale inay joogaan walaa cadamun waayitaanna aanu ka dhalanayn isagu inuu joogo lidaatihi daat ahaantiisa uu shardi yahay in la eego aanay uga dhalanayn joogitaankiisa joogitaan iyo waayitaan toonna aanu ka dhalanayn laakiin daat ahaantiisa uu shardi yahay keliya la eego cadamkiisa uu cadam ka dhalanayo kaahaarati maala waxay ahaatay sida طahaaradoo kale tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa fainahaa sharط fii صixaةi الصalاة yani waa hari waxay shardi u tahay salaaddu inay asaxdo oo haddii طahaaro la waayo salaad waa la waaye fayalzamu min cadami wujuudi الطahaarati waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya طahaara inayna jirin cadamu salaati sharciya cadamu wujuudi salaati sharciya salaad sharciya inaynay jirin baa ka dhalanaysa walaa yalzamu kama dhalanayo oo kama laazimayo ama kama waajibayo min wujuudi ahaarati ahaara markaa inay joogto ama ahaaro la helay ahaara inay jirto wujuudu salaati salaad in la helay ka dhalan id qad yakuunu linsaanu waxaa dhici karta shakhsigu inuu noqdo mutatahiran mid tahaaro qaatay inuu noqdaa waa dhici kartaa wayamtanicu min ficli salaa uuna iska diido yani salaaddii oo aanu salaad inuu sameeyana aanu la imanin waxaa dhici karta intuu tahaaro qaato haddana inaanu tukan saasaa dhici karta oo dahaaradaas sidaa ku jabto iyadaan lagu tukan waxay culammadu ka hadlayaan shardiga ayay ka hadlayaan shardiga culammadu waa qaybiyaan waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waxaa loo qaybiyaa shardi sharci iyo shardi lugawi iyo shardi caqli shardiga lugawiga ahi adawaatu shardiga la yaqaanee luqada lagu yaqaanaa waxay gasho oo kalea la yidhahdaa waa shardi lugawiya ka qowli اlinsaani in dakhalti اdaara faanti طaaliqun ama in kharajti min addaari faanti طaaliqun nin baa ooridiisii wuxuu ku yidhi in kharajti min addaari faanti طaaliqun gabadh haddaad guriga ka baxdo waad furan waxaa lo odhanayaa waa shardi luqawi ah nusuustana waa ku soo aroortaa dee shardigaa luqawigio dee aayaadka iyo shardi luqawiya waa laga helaya shardi caqliya culammadu waxay yidhaahdeen waa sida kashtiraaط اlcilmi waa sida ka ishtiraaط اlxayaati lilcilmi waa in cilmigii yani noloshii shardi u tahay oo cilmi in la taxsiiliyo ilaaba ilaa nolol baa shardi u ah caqlan baa loo garanayaa cid aan noolayn cilmi inaynay taxsiilin karin marka xayaatadii waa sharطu halkan sheekhu mashaayikhdu kaga hadli maayaan sharطi lugawi iyo sharطi caqli labada midna kaga hadli maayaan shardiga lugawiga ahi wuxuu khuseeyaa baabka mukhasisaadka halkaasuu ku yimaadaa tacriifkanna ku rumoobi maayo tacriifkan maa yalzamu min cadamihi alcadamu walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamu lidaatih shardiga lugawigaa ku rumoobi maayo waayo shardiga lugawiga siday culammada usuuliyiintu sheegeen waa min qabiili ilasbaab noocyada sababahoo kaluu ka mid ahaaday oo la nooc ahaaday shardiga lugawigii yalzamu min wujuudihi alwujuud wa min cadamihi marka waa min qabiil asbaab in dakhalti daara ama in kharajti in kharajti min addaari fa anti aaliqun haddaad guriga ka baxdo gabadh yahay waad furan tahay yani guriga ka baxdo haddii la helo furitaankii waa la helay marka yalzamu min wujuudi shari luawiyi wujuud mashruuط bixitaankay guriga ka baxda marka la waayo furitaankii waa la waayo wayalzamu min cadamihi alcadam marka waa min qabiili alasbaab shardiga lugawiga ahi wuxuuna ku yimaadaayo lagu keenaa almukhasisaat almutasila halkaasaa lagu keenaa shardiga halkaa lagaga hadlayaa waa shari sharci shardigaa sharciga waa la qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiyaa waa shartu wujuub iyo shartu sixo shardu sixaha tacriifkani toos buu ugu rumoobayaa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaati shardu wujuubka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa soo guda gelaya tacriifkan marka ishkaal wuxuu imanayaa ashyaada shartu wujuubka ah qaarkood baa culammada qaar waxay u misaaliyaan marna shartu wujuub marna waxay u misaaliyaan sabab waxaa ka mid a zawaalu shamsi oo kale shardulwujuubka marka laga hadlayo usuuliyiinta qaarkood shardi wujuubkay u misaaliyaan zawaalu shams usuuliyiinta qaarkoodna waxay u misaaliyaan sababtii masale mudakirada shanqiidi oo kale markuu ka hadlaayo shardi wujuubka zawaalu shamsiguu misaalinaya kutub kaloo badanoo usuuliyiinoo misaalinayana waa jiraan sababtiina waa loo misaaliyey marka culammada wax tasriixinaya kolay saa uma arag min qabiili asbaab inuu shardi wujuubku yahay aadna kolay uma baadhin laakiin amsilada xag iyo xaggaba waa loo misaaliya shardi wujuubka iyo sababta bacdina waxay ka dhigayaan sababtii oo kale inay tahay malku waa malku waxay leeyiin waa sabab xawalanulxawlkiina waa shari oo shari wujuub bay ka dhigayaan saasoo kalea bacdi u kala yani ay ka dhigayaan mid waxa weeye ka sii khaasan oo kale inuu yahay ama ka sii hooseeya calaa kulli xaal <clears throat> culammadu waxay tasriixiyaan sharطu wujuubka iyo sharطu sixuhu farqiga u dhaxeeya xukunka takliifiga ah iyo xukunka wadciga ah farqiga udhexeeyo kale inay ka dhigantah oo shardu sixuhu wuxuu haleelayaa axkaamta takliifiga ah shardu sixii axkaamta takliifiguu gudagelayaa bay culamada qaarkood tasriixiyeen oo tahaaradii waa xukum takliifi ah oo ruuxa laga weysayso ahaaro qaado dood salaadii la kaala waa shardu sixo mukalaf buu ruuxi ku yahay laakiin arrinka ku saabsan shardu wujuubku wuxuu guda gelayaa isagu xukunkii wadciga ah gudagelaya taas culammadu waa tasriixiyaan oo shardu sixaha halkan lagaga warramo iyo shardu wujuubka labadabe laakiin shardu sixuhu waa min qabiili xukmi takliifi oo xaggaa kaluu gudagelayaa xaggan in lagu tiriyo halka kaluu uga ansabnimo badany saas iyadaabay sheegeen alaa kulli xaal waxay markaa mashaayikhdu ku tacriifiyeen waxaa la yidhahdaa shari shardiga sharciga ah maa yalzamu min cadami alcadam waayitaankiisa waayitaan baa ka dhalanaya shardiga la waaya mashruudkii la waa ahaara haddaynay jirin salaadii ma jirto in allaha laa yaqbalu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada ahaaro haddii la waaye salaad waa la waayey wakadaa shuruudu sixaa kalena waa la mid laakiin tahaaro haddii la helay ilaaba ilaa salaad waa la helay la odhan maayo waana la waayey la odhan maayo qad waa qad waa dhici kartaa in la helo waa dhici kartaa in la waayo laakiin daatada sharti xusuulkeedu kama dhalanaayo salaadii in la helay ka dhalan lidaatihi eraygaa wuxuu faa'iidaynaya shardiga daata ahaantiisa waayista la waayey keliya ku filan shaygii loo shardinaya in la waayey bes wax kale ina raacaan uma baahna shardi la waaya taasi ishkaal ma leh laakiin joogitaankiisa ka dhalan maayo isagu daata ahaantiisa markaa uu joogo shardigii joogitaan ka dhalan maayo ashyaa kale markay raacaan in la yidhaahdo waxa weeye waa xasilay oo waa la helay waa dhici kartaa laakiin waa ligayrihi taasi lidaatihi maa ya walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaatih marka daat ahaanta shardiga waayitaankiisa ayaa waayitaan keensanaysa daat ahaanta shardiga keliya in eh, la helaana waayitaan iyo helitaan toonna ka dhalan maayo oo kama laazimayo ad waqad macnahaan saas yadaa ayaa laga tilmaamaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk